بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحنكب الله بأن آيات بقول إيشان سورة يوسف مرورا على ختامها آيات الشنات سورة الرعد نبي الله محمد والله قصة قصوين في فرها بناء يوسف الدنبيين ذلك قصوين كفرها بدن من أنباء الغيب wixii kaa maqnaan wararkiisii weeye nuuxiihi ilayka waan u waxyoonnay wamaa kunta ladayhim ilmo nebi yacquub agtooda ma ahayn id ajmacuu amrahum amarkooda iyo taladooda markay ururiyeen wahum iyaguna yamkuruuna yuusuf ay khayaanayeen wamaa akharu nnaasi dadka badankii ma aha walow xarasta aada kuba dadaashide bimuminiina wamaa tasaluhum ma weydiinaysid calayhi calaa tabliiqi risaal min ajrin oo ku marmarsoon mahayaan waxbaad naga qaadaa in huwa maa huwa qur-aanku ma aha ilaa digfun waa nin mooye lilcaalamiin wa kaay imise oo min aayatin calaamad ah oo aayadaa fi samaawaati samada ku sugan waalardi ardada ku sugan yamuruuna ay marayaan calayhaa dusheeda wahum iyaguna mucriduuna canhaa ay ka jeetadeen ayna uba fiirsanaynin wamaa yuminu akaruhum badankood ma rumeeyo dadka bilaah ilaa wahum mushrikuun waa mushrikuuna qeyb fara badan oo iimaan sheeganaysa iyo haddana mushrikiina allah wuxuu leeyahay aayado badan iyo mucjizaad fara badan yaa samada iyo ardada ka muuqda oy dadku ayna uga fiirsanayn xidigahan dhalaalaya dayaxa qoraxda daruuraha habka alle u sameeyey ardada nabaadka geedaha dhirta xawayaanka waxaasoo dhan haddana alla qudradiisa ku taxsi qaadan maayaan oo uba fiirsan maayaan wy midda kale dadka badankii dad badan oo sheeganaya iimaan iyo haddana shirki ku daray mushrikiinta waxaa ka mid ah haddan imaan sheegan markay mushrikiintu dawaafayaan labayk allaahuma labayk laa shariika ilaa shariikan laka war ka daayun nabigu sidaa ka munaafiqiinta iimaan bay sheeganayaan haddana waa mushrikiin shirki kale oo qarsoon baa jira alxilfu bikayr illah markay lagu dhaarto waa shirki shirki kalea jira oo caamadu u badan tahayo nabigu wuxuu yihi aayara watamaaim watawliya shirkun buu yidhi alayh salaatu wasalaam dayarada baasaysiga ashyaada la baasaysto qardaasaha madiidada waa shirkigu dhan nabigu alayhi salaatu wasalaam muumin bayna sheeganayaan dadkaasi marka shirkigu waa wax qarsoon wey wuxuu la mid yahay shirkigu baa layidhi sallax goor madow jooga oo quraanta ku dul socoto sidaan shanqadheeda loo maqlayn iyo meelaadan malaynin kaasoo geli baa shirku waa inaan aada isaga ilaalina allah wuxuu leeyahay wa ka ayin in badan oo min aayatin aayad ah yaa fi samaawaati ku sugan iyo walardi yamuruuna ay dul marayaan caleyha dusheeda indhaha ku hayaan wahum iyaguna canhaa mucriduuna ay ka jeetanayna uba fiirsanayn wamaa yuuminu ma rumeeyo akaruhum badankood oo iimaan ma sheegto bilaah alle ilaa wahum mushrikuuna mushrikuun wey dadka xaqa lagu kari la-yahay afa aaminuu waxay aamin ka yihiin an taatiyahum inay u timaado haashiyatun daboola ومن عذاب الله إلى عذاب كيس كمله أو تأتيهم الساعة ساعد إن أتما تبغت تنسل مفلانا وهم يقولون لا يشعرون أين أغين ساعد بمه بلايا كسوه رساس لما فلانا أغيمان dadkuma waxay aaminka yihiin in balaaya daboosho cadaab ah ama qiyaamadiiba u timaada iyagoon ogeyn waa iyaga kusii adkaysanaya xumaantii iyo waxaas eh. marka waxaa wey waxaa lamida ah dadka waan tooba keeni doonaa dad badan oo niyeysan baa jira adoo iska shaqaysan waa tooba keeni doonaa oo yaa og inuu hadda dhibanayo yaa og wey taa lama rabo afa aaminuuma waxay dadku aamin ka yihiin an ta'tiyahum kaashiyatun balaayo daboola inay u timaado oo min cadaab illahi ilaahay cadaabkiisa ka mid ah aw taatiyahum asaacatu saacaddu u timaado baktatan si kada ah lama filaana wahum laa yashcuruuna ayna ogeyn qul waxaa tidhaa haadihi dacwadan aan idinku yeedhay sabiili aniga wadada idin weyn laa ilaaha ila allahudan aan idinku yeedhayahay waa wadadaydi ariiqaydii adcuu waxaan ugu yeedhay dadka ila allah yaanui markaan laa ilaha ila allahu dhaha leeyahay waxaan u yeedh xagga allaan ugu yeedhay calaa basiiratin xaq iyo xujo anoo ku dulsugan ana aniga iyo wamanitabacni dadka iraacayba taasaan ugu yeedhan aniga dadka iraacay abubakar sidiiq o wa subxaana ilaahay baa nasahanoo waxaan ay sheegayaan yaan ka nasihi allah wamaa ana aniguna ma ihi min almushrikiina mushrikiinta ka mid may nabiga sidaa dheh baa layidhi subxaana allah ilaahay baa waxun oo dhan laga nasihi waxawey qolada muctasilada iyo qoladaasi ilaahay markay nasahayaan waxay tirin ma dheera ma gaabna kan ma aha meel lama jooga markay sifadiisiina umaba ogolaba qur-aanka kariimka iyo sunada nabiga markii alle la nazihi bas subxaan allah umbaa la dhihi markii la kamaadna afuur raxiim qaadir sifadiisoo dhan baa la tirin allah wuxuu leeyahay qul waxaa tiraa nabiy llaahi maxamed haadihi tan aan idinku yeedhayo sabiili waa wadadii aan hayay adcuu waxaan ugu yeedhi khalqiga ila allah baan ugu yeedhi ilaa cibaadati illah ilaa laa ilaaha ila allah calaa basiiratin xujo cad anoo ku dul sugan ana aniga iyo waman itabacani dadka i raacay wa subxaana allah allah baa hufan xumaan oo dhan ka hufan wamaa ana aniguna ma ihi min almushrikiina ka mid mi nabiga saa dhex baa lagu yidhi inagana sidaas alla inaga raba allah wuxuu leeyay wamaa arsalnaa ma anaan dirin nabi maxamedow min qablika adiga hortaa ilaa rijaalan rag mooye raggaasoo nuuxii ilayhim aan u waxyoonay oo dadkan ku diidani fil ardi dhulka oo fayanduruu aanay eegin kayfa siday kaana ahaatay caaqibatu ladiina kuwii cidhubtooda min qablihim hortood hareeraha waxa maka ka ah ree samuud ree caad u baabeen ma waanay eegin waladaaru laakhirati aakhira daarteeda khayrun u khayr badan liladiina kuwii itaqow rabbigood ka baqay afalaa tacqiluun biyada waxba adduunka dhibaatadaasaa dambiilayaasha haysata qofka muminka aakhara u fiican allah wuxuu leeyahy adiga hortaa rag waxaan ahayn ma anaan dirin oo reer magaala eh, marka jin lama dirin dumarna lama dirin qolyaa waxay yidhaahdeen nabi muuse hooyadii waa loo waxyoodayo waxaa layidhi wiilka sidaa ku rid oo sidaa ku rid maryamana waa loo waxyoodayo wiil saasoo saasoo saasaa dhali doontaa yaa yaa loogu waxyooday marka gabdhahaasu ambiye ma ahayn waxyu ilhaan baa kaa layidhaha waxyiga la sheegayna haweenka lagu soo day waa waxyu tashriic wey waxyiga sharciga kaa waa waxyu ilhaam dadka muminiinta oo sida cumar bin khadaab oo kale khaadir baa kusoo dhici jirtay xaq ah yaa kusoo dhici jirtay jinna lagama dhigin weli dadka reer magaalkana waxaa layidhi alacraabu ashaddu kufran wanifaqa waajdaru an laa yaclamu xuduud allah waa dad badow ahoo qalalan oon waxgalaynin dadka reer miyiga ah reer magaalku waa dad ilbax ahoo qalbi jilicsan oo wax fahmayo wey dadkaasaa lagu soo dejiyey wamaa arsalnaa maanaan dir min qabli ka ilaa rijaalan rag mooye nuuxii aanu waxyoonnay ileyhim xaggooda min ahlilquraa magaalooyinka ehelkeeda ah afalam yasiru miyaanay soconin fil ardi dhulka dhexdiisa dadkan lala hadlayaay oo aynay eegin kayfa siday kaan ahayd caaqibatu ladiina kuwa ciribtooda maqabil ka horey say u baabeen miyna soo ogaanin wala daaru laakhirati aakhira daarteeda oo jannada ah yaa khayrun u khayr badan liladiina kuwii taqoo allahooda ka baqayay adduunka rafaad kastaba ha ku mutaan afalaa tacqiluuna ma waaday fahmayni xataa ida sayasa rusulu rusushu markay ka quusteen qiraacadan inoo taalloo kudibuu ah yaan laqbada ku wadayna damaairtoo dhan waxay u noqon dadka ummadahay u noqon xataa ida sayasa rusulu rusushu markay quusteen wadannuu ummadihii u maleeyeen annahum iyaga qad kudibuu in been loo sheegay oo rusushu been u sheegtay ay u maleeyeen jaaahum waxaa yimid nasrunaa gargaarka yagii fanujiya waanu nabadgelin man nashaa qofkaanu doono walaa yuraddu laga celi maayo dhibka yaga cani lqowmi lmujrimiina tafsiirkaa aan marray waa sida inoo taalla oo wadanu kuwa laleeyahay waa ummadaha anhum kuwa laleeyahay waa ummadaha kudibu kuwa laleeyahay waa ummadaha jaaahum marka waka waa kudibu kudibuu baa la aqriyay kudibuu kudibuu waa beenin kudibuuna waa been sheeg marka kuwii ummadihii rususha loo diray baa yaa u qaatay in loo been sheego been loo sheego waxbaba ku dhacaynin yaa u qaatee tafsiirka kale caaisha curwa binu zubayr baa u yimid oo habaryartii bay ahayd ma kudibuuba buu yidhi mase waa kudibuu waa bay tidhi oo markay rusushii in la beeniyey oo dadkoodii beeniyeen ay ogaadeen yaa fadxiga yimid saasay tidhi laakin mar haddii taa la laqday waxay noqon hataa idasee asar rusul rusushii markay quusteen oo wadanuu rusushu u maleeyeen annahum rususha qad kudibuu in la beeniyey oo dadkoodii beeniyeen jaahum nasruna ta kalena waxa wey qad kudibu lab been loo sheegay marka taa hadda inoo taalaynu ku wadaynaa insha allah hataa ida seasa rusulu rusushu markay quusteen oo wadannuu ummadahoodii u maleeyeen annahum iyaga qad kudibu been in loo sheegay oo rusushu been u sheegtay ayay u qaateen oo wixii la sheegaya dhici waayey yujaahum fanujiya waa nabadgelinayna man nashaa qofkaan doonno waa nabadgelinay walaa yuraddu lagama celiyo basuna dhibka yaga can ilqowmi lmujrimiina dambiile dhibka alle uu ku dhayo laqad kaana waxaa ku sugan fii qasasihim qisooyinkaa faraha badanoo yuusuf u dambeeyey cibratun waayo aragnimo iyo cilmi qaadasho liulilabaabi caqliga kuwa saaxiibka ah qofka caaqilka ahi waxyaabaha markii qisooyinka iyo dhacdooyinka looga sheego iyo sida wax iyo meesha wax ka xumaadeen iyo meesha wax u hagaageen caqli badan baa u kordhi caqli badan baa u kordhi laqad kaana waxaa ahaaday fii qisaasihim qisooyinkoodii ambiyadii iyo dadkii hore cibratun waaya aragnimo liulilalbaabi caqliga kuwa u saaxiibka ah maa kaana qur-aanku ma aha xadiisan war ma aha yuftaraa la been abuurtay walaakin tasdiiqa ladii kii rumeeyihiisii weeye beenyday ka horreeyey kutubtii hole u rumeeyey kala cadayntii xaraam iyo xalaal iyo wax walba wahudan hanuun weeye waraxmatan raxmad liqoom qoom yuminuuna rumeeya allah wuxuu leeyahay qur-aanku wax la been abuurtay ma aha nabilaahi maxamed nin buu ka soo bartay sidaasoo afartan sano ku dhex noolaa weligii waxaasoo kale kama ayna maqan beenna weligii kama ayna maqan marka waxay ku leeyihiin adoonka jibriha ah iyo hebel iyo wax ka soo bartay weligii meel nabiga uma xeraynin diin iyo cilmi uma doonanin maa kaana qur-aanku maa war yuftaraa la been abuurtay walaakin kaana tasdiiqa aladii kii rumeeyihiisa weeye baynayday ka horreyy kutubta hore rumaynaya wa tafsiila kulli shayin shaylaarka kulligii kala cadayntii wey wahudan hanuun iyo waraxmata weyn liqowmi yuminuuna qolada muminiinta marka inagu haddaan muminiin nahay dee qur-aanku waa inuu hanuun inoo noqdo inu ku dhaqana qur-aanka waa inaan inagu isku soo dejina wadaadadeenii hore wayba iska fiicnaayeen qur-aanka waynaga inagii qur-aankay kala jareen waxay dhaheen qur-aanku shirkibu wuxuu ku tagay mushrikiin yahuud nasaara maka abujahal buu kusoo dega bel inagii qur-aankii marka inama khuseeyo marka wixii uun qolyihii sufiyaalka inoo keeneen baa diin inoo noqday qur-aankiina waa lainaga fogey qur-aanku dushuu inaga saaran yahay insha allahu tacaala suurat racd waa suuraddii saddex iyo tobnaad tartiibta qur-aanka kariimka ah aayadaheeduna waa afartan iyo saddex suuratu racd waa madani waqcigeeduna maki weeye si habkay u socotaa waa maki laakiin waa madani ilaa laba aayadood mooy sida la sheego aliflamim ra sidaynu dhahayno baa dhahaynaa tafsiir uma hayno laakiin labaatan iyo sagaalka suuradood ee xuruufta muqadacada lagu bilaabo si toosa ama si dadban iyo qur-aanka sharaftiisa u sheegaya taasay ka siman yihin carabna waa lagu careeyo waxaa la yidhi qur-aankanu alif iyo miim iyo ta iyo xuruuftan aad taqaanaan buu ka samaysan yahay car isagoo kale lakalagu yii tilka taas qiimaha badani aayaatulkitaabi waa kitaabka aayadihiisii ishaarada baciidada hadda haadaa in la yidhaahday ahayd ama ama haadii la yidhaahday ahayd ishaara baciida la yidhaha tilka taa shayga qiimaha badan yaa lagu ishaara waxaa ah heerka sarihi wey tilka taa qiimaha badani aayaatulkitaabi kitaabka aayadihiisii wey waladii kii unzila la dejiyey ilayka xaggaaga nabiylahi maxamed oo min rabbiga laga soo dejiyey alxaqu wey waa dhab walaakina agaranaasi dadka badankood laa yuuminuuna ma rumaynayaan kan lagugu soo dejiyey waa xaq baa nabiga lagu yidhi wuuna ogyahay nabiguna xaq waa lagu caloolisa inaguna waa xaq waa inaan garana waladii kitaabka waladii qur-aanka unzila ilayka lagu soo dejiyey min rabbika laga soo dejiyey alxaqu wey walaakina agsara naasi dadka badankood laa yuminuun ma rumayn allahu alle aladii allaha weeye rafaca samaawaati samada kor yeelay bikayri camadin tiir la-aan tarawnaha waa baad aragtaan de inayna tiir lahayn tarawnaha haddii laga sifeeyo camadinka tiirkaasoo tarawnaha waxay noqon tiir aydan aragbay leedahay bay noqon haddii laga sifeeyo haddii laga gooyo tarawnaha la yidhahda waabad aragtaan inaan tiir lahayn bay noqon saasayna culimmadu u badan tahay umastawaa alla wuxuu ka kor noqday cala alcarshi carshiga dushiisa wasahara shamsa qoraxda wuu socodsiiyey iyo walqamara dayaxa kullun dhammaan yejrii wuu dureeri wuu socon ilaa ajalin muddan musaman la magacaabay oo ilaa qiyaamaha ah yudabbiru lmra amarka alla wuu maamulaa yufasilu laayaati aayadaha wuu kala caddeeyaa lacallakum waxaad u dhowdihiin biliqaai rabbikum rabbigiin la kulankiisa tuminuuna inaad rumaysaan allah subxaanahu wa tacaala tuuqinuuna yaqiinisaan biliqaai rabbikum tuuqinuun rafaca asamaawaati bikayri camal tiir la-aan marka tirada inaan arag bay leedahay isaa looga sifeeyey laakiin waxay u badan tahay rafaca samaawaat biqayri camadin tarownaha dee waabad aragtaan inayna tiir lahayn uma stawa cala alcarsh sidaynu awalba sheegi jiray toddoba aayadood baa istiwaha lagu sheegaa suuratu lacraaf waa aayadda konton iyo afar suuratu yuunus waa aayadda saddexaad suurad denan waa labaad suuratu dah waa aayadda shanaad suuratu furqaan waa aayadda konton iyo sagaal suuratu sajda iyo suuratu lxadiid waa aayadda afraad istiwaaha qur-aanka ku jira haddii ilaa lagu tallaabiyo waa qasab haddii calaa lagu tallaabiyana waa irtifaaq haddii aan xaraf lagu tallaabinana waa kaamilnimo intaba qur-aanka ku jirta marka qolyaha muctasiladu waxay yidhihiin istiwahanu waxba kama jiraan istiwaa qalabhu waqaharahu bay yidhahdeen marka waxay ka dhigan tahay nabiyullaahi maxamed ma fahmin aayadda ma fahmin oo uu fasiri kari waayo saxaabaduna ma fahmin allana waxaynaan fahmaynin buu inagu soo dejiyey markii istiwaha sidiisa laga duwan wey muctasiladu waa khatare ogow marka istiwa calaa carshi culimada islaamka iyo nabiyullahi maxamed calaa maruurihi saasay ku daayeen waa istiwa dhab ah laakiin ma garanayna siduu yahay mana dhexgeli ka alistiwa macluum والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة إمام مالك باير الله الذي الله ويرفع السماوات السماء كوريا لي بغير عمد تير لآن ترونها دوامة أركتان ثم استوى وحو الله ككر نقضي على العرش وسخر الشمس قرحة وسعسية والقمر ضيحة كل دمان يجري وسع لأجل مدى مسمى لمقعابي ومدى قيامها نوين نقن manaasiishan udayixu ee bilshiibuu mar ku soo wareegaa qoraxduna maalin walba yudabiru lmra amarka allah baa maamula meelu joogaba yufasilu aayaati aayadaha wuu kala bixiyaa allah subxaanau watacaala wuu kala cadeeya xalaasha iyo xaaraamta iyo wacdiga iyo waciidka lacalakum waxaad u dhowdihiin markiisaa waa laydinku sheego biliqaai rabbikum rabbigii kulankiisa tuuqinun inaad yaqiinisaan wahuwa alle aladii allah weye badal arda dhulka fidiyey wajacala wuxuu yeel fiiha ardada dhexdeeda rawaasiya buura ad adag iyo waanhaaran togag wa min kulli samaraati midho oo dhanba jacala wuxuu yeel fiiha ardada dhexdeeda zawjayni laba nooc inayn oo laba ah yugshi leyla habeenkuu ku daboolaa annahaara maalinta ina fii daalika arintaa waxaa allah subxaanau watacaala dhulka wuu fidiyey buuruu ku qodqotomiyey lianlaa tabiida min ahliha si aynu u dhaqdhaqaaqin buurahani dhulka ilaa meesha u hooseysay xushan yihiin iyo togag sidaa u butaacaya midho laba nooc dhanaan iyo macaan madow iyo caddiin waaweyn iyo yaryar kulli waxaasoo dhan bu alla subxaana wa tacaala yuu sameeyey habeenkii maalintu isdabooliyo sidaad habeen ugu jirtume maalintu kasoo dulbixi saad maalin ugu jirtu habeenku dusha ka fool isbedelkooda ma garan karti waad arkun isagoo kula taagan ma galan karti allah subxaana wa tacaala waa allaha sidaa yeelay ciddii wax garanaysa wey ee wax fikiraysa ilaahay qudradiisa waa lainoo soo bandhigay allaha sidaa yeelay yaa sidaa yeeli kara qolada dabeeciyiinta waxay dhahan dabeeca waxaa samaysa ma dabeeca sida wax u kala bedeli karta dabeecada sayaa sameeyey lafteeda wahuwa alle aladii allaha wey madal arda dhulka fidiyey wajacala yeelay fiihaa ardada dhexdeeda rawaasiya buuro ad adag bus bay noqon lahayd inay la dumaysa haddaan buuruhu ku dhex jirin dhagaxu uu ku dhex tidcan yahay uu ku dhex samaysan yahay iyo waanhaaran togog sidaa u qulqulaya oo biyuhu dhinac walba u socdaan min kulli amaraati min kulli aggood jacala wuxuu yeelay fiihaa ardada zawjeeni laba nooc inayn oo laba ah dhanaan iyo macaan madow iyo cadiin buuri iyo yari yuqshi leyla habeenka wuxuu ku daboolaa annahaara maalinta maalintan uu ku daboolaa ina fii daalika arrintaa waxaa ku sugan la aayaatin aayado waaweyn liqowmi yatafakaruuna innagaa la rabaa inaan fikirra moogta wa fi lardi dhulka waxaa ku sugan qidacun noocyo ama googo mutajaawiraatun daris ah isku xidhxidhan iyo wa jannaatun jannooyin min acnaabin cinab ah wa zarcun beero wa nakhiilun timir sinwaanun oo rubco ah waayru sinwanin lukaliyaalaa yusqaa waa laga waraabayaa bimaain biyo waaxidin oo keliya wanufadilu waan kala fadli siinaa waan kala fiicinaynaa bacdaha qaarkeed calaa bacdi qaarka kale filukuli xagga cunida cuniday ku kala wanaagsan yihiin ina fii daalika arrintaa waxaa ku sugan laayaatin aayada liqowmin yacqiluuna qolihii wax fahmaya oo wax garanaya ilaah qudradiisa dhulku waa qidcooyin mutajaawira midana waa adayg tanu waa seel tanu waa camuud tanu waa dayib oo waxbay soo saari tanu wax soo saari mayso waa caraseel wey iyo kuwo kala googo-an meelo kala jiro oo kala dabeeco ah intaa haddana iyo cinabkii wixii dhan baa ku beeran isku biyo keliyana way ka cabayaan cajiib wey isku biyoy ka cab waxaa kala duduwan tan dayibkaa dhulkan dayibkae wanaagsan wax soo saari kan caraseeshaa kan camuudaa kan nooca way isku wada agyaaleen isku biyeyna ka cabayaan isku maamul baana waana geedihii dhirtii sidoo kale haddana midhahoodii way kala duwan yihiin allah subxaana wa tacaala wa fi lardi dhulka waxaa ku sugan qidacun googo mutajaawilaatun darisoo isku dhadhegan oo tanna dayib tahay tanna caraseel tahay iyo wa jannaatun jannooyin oo min acnaabin cinaba iyo wazarcun zarci wa nakhiilun timir sinwaanun oo rubcaho halgunaho geedo badan ka baxeena iyo hayru sinwaanin lukaliyaale keligii geed sidaa u taagan yusqaa waa laga waraan bimaain waaxidin intaasoo dhan hal biyo keliya ka cabaya hal biyo keliya ka cabaya intaa nooca ee wax soo saar iyo wax soo saar la-aan biyaha keliya waraabinaya wanufadilu waan kala fadli siinay bacdaha midhaha qaarkood calaa bacdi fil ukuli xagga cunida mid macaan mid dhanaan mid eh, haha leh midba nooc kaliya weyn ina fii daalika arrintaa waxaa ku sugan la ayaatin adilla waaweyn liqawmi qowm yacqiluuna wax fahmaya waa inaynu inagu fahmne garo inagaa layna sheegi liqawmi yacqiluun waa inaad fahamto abu xaniifa raximah llah xikmad badnaa nucmaan binu saabit yaa qolo mulxidiina waxay tihi abu xaniifo ilaahay qaaradaha waa laga waayay xagguu jooga wuu ka yar aamusay wuxuu yidhi waxaan fikirayn doon shaaxinanoo buuxda oo badda iska dhex mushaahasoon cidina wadanin yaalla ii sheego ka fikiraya buui ma jirtaa layidhi haddama ardadan iyo dhulkan oo dhanba inaan maamul aan joogi bay tahay buu ku yidhi waa xikmad wey wain tacjab nabiyullaahi maxamed haddaad yaabto diidadan ay ku diidan yihiin haddaad la yaaban tahay fa cajabun waxaa yaabaho inaad la yaabto ay quman tahay qowluhum hadalkoodii idaa kunnaa markaan ahano turaaban caro ainaa anaga lafii khalqin ma abuur baanu ku sugnaanaynaa jadiidin oo cusub ulaaika kuwaasi aladiina ku weeye waxaa la yidhi nabiyullaahi maxamed haddaad la yaaban tahay diidaday ku diidan yihiin oo waxaanu muxuu wax u gelilaayihiin aada leedihiin alla hadda ma yaabay waxaa ka siiyaa badan ilaahii sidaa u abuuray ee ardada iyo dhulkii abuuray markii horeba abuuray miyaa abuur cusubna abuuri karay leeyihi taasaa wax lala yaaba kii markii horeba abuuray markii hore ka abuuray wahuwa ahwanu caleyhi soo celintu wahuwa ahwanu caleyhi way ka fududahay caqligeenna markii la yidhaah ilaahay bilaabidda iyo soo celintu waa isugu mid laakiin caqligeenna farsamo la soo qabtay mar dambe in la qabtaay way dhib yarta inaga caqligeenna way marka haddaad yaabantahay diidadii ku diiday waxaad la yaabtaa e hadalkana ila ilhin la yaab wain tacjab haddaad yaaban tahay facjabu waxaa yaaba oo adna aada la sii yaabtaa qowluhum odhaahdoodii idaa kunaa markaanahay turaaban caro a inaa anaga la fii khalqin ulaaika kuwaasi nooca ku hadlayahay aladiina kuweedii kafaruu birabbihim rabbigood ka gaaloobay wa ulaaika kuwa alaqlaalu luqun xidhbaa fii acnaaqihim luquntooda ku xidhan waa figta waxa loo yaqaan inta gacmaha iyo luqunta la isku xidha aqlaal baa la yidhaha waa fig weyn ulaaika kuwaasi aladiina kuweedii kafaruu gaaloobay birabbihim rabbigood ka gaaloobay wa ulaaika kuwaasna alaqlaalu luqun xidh yaa fii acnaaqihim luqunta kaga xidhan waulaaika kuwaasina asxaabu naari naarta asxaabteedii weeye hum iyagu fiihaa naarta dhexdeeda khaaliduna waa ku waaraya ilahu naga badbaadi allah subxana wataala